bismi illahi raxmaan raxiim waman qusida qofka loola yimaado ee loola soo qastiye biadan dhibaato fii nafsi nafdiisa ow maalihi ama maalkiisa ow xariimihi ama xariimkiisii iyo dumarkiisii faqaatala ka dagaalama can daalika arrinkaa ka dagaalama wa qatala waxna dila falaa damaana calayhi wax magdhowahoo lagu leeyahay ma jiro waa sheekhu leeyahay qofka haddii loola soo qastiyo oo loola yimaado dhibaato dhibaatadaasi ama aadami ha kaga timaado ama dee masalan xoolaba ha kaga timaado haddii qofkaa dhibaato loola soo qastiyo dhibaatadaasoo nafdiisa loo wado masalan la doonayo in lagu dilo in xubin laga jaro in manfaca laga fadhiisiiyo xubneed baa la doonaya aw maalihi ama maalkiisii ayuu qofkani u jeedaayo uu doonayaa inuu qaato walow haba yaraado hal dirhan ba ahaadee aw xariimin ama dumarkiisii xariimkiisa ahaa ayaa xumaan loola soo qastiyey fa qaatala can daalika arrinkaasuu dabeedna ka dagaalamay uu ka difaacay waqatala cidna dabeedna wuu ku dilay ciddii u soo qasadayna waa ku dilay falaa damaana calayhi qofka wax magdhow ah oo lagu leeyahay ma jirto qisaas laguma le diyana laguma leh kafaarana laguma laha xataa haddii neef dee xoolee masalan bahiime oo kale dibi oo kale ama awrqooqan baa dee kuu soo qastiyey wax kalood iskaga celin karto oon dilahayna ma jirto sidii baad dabeedna ku samaysay wax lagaaga yeelanaya halkaa ma jirto rasuulku sala la sl wuxu man qutila duuna damihi qofka la dilay isagoo dhiiggiisa difaacaya aw maalihi ama maalkiisa aw ahlihi fa huwa shahiid qofkaasi waa shahiid ilaahay aayad qur-aan wuxuu ku uhi waliman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhi min sabiil qofka aar goosta intii la dulmiyey dabadeed jid lagu ciqaabo kuwaas guudkooda mu ahaanin qofkan saa'ilkee horarka wada waa daalim daalimkuna waa mid xadgudbay dee qofka xadgudbayna xadgudubkiisa in layska dhiciyo waa mid lagu baneeyey dee wixii haddii lagu baneeyeyna magdhow laga weydiin maayo waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi low iطalaca axadun cafii beytika haddii adigoo gurigaaga ku jira uu qof kaa soo eego daaqadiyo albaabadiiyo meelaha u kaa soo eego fakhadaftahu bixasaatin dabeetana aad iskaga tuurto dhagaxyo waxaan ka soo faqata caynahu ishiisii dabeedna aad ka soo tuurto ma calayka min junax wax dembi kaama haystaan laa qawada walaa diya magna laga qisaasna lagagama magna lagaagama le hadda ishu markeeda hore waxay ahayd konton halaad ninka gabadhana shan iyo labaatan bay ahayd halkaa isagu qofki isagoo ilaahiisa u saciido iska joogo haddii ishiisa la rido oo waxyeelo loo geysto ama waa kontonka ama waa shan iyo labaatanka ayadii hadday xadgudubto oo ay dadka xurumaadkooda iyo guryahooda ku jira ayadii lagu eego dabeedna halka xurumaadka dadka meel lagaga dhaco waa taasi hadur bay noqonaysaa alla wax ka soo ay leedahay ma jirto waxaa kaloo iyadana dhacday in wakti wakhtigii cumar bin khadaab ayaa gabadh baa xaabo doonatay dabeedna nin xumaan ka doonayaa dabagalay gabadhii dhagax bay qaadato ninkii bay liqsiisay ninkii halkiibuu ku dhintay arrintiibaa cumar dabeedna loo kor yeeloo koryeeloo layidhi baa cumarow arrintaa ka waran wax alla yaaliyo wax lagu leeyahay gabadhaa ma jirta buu yidhi ijmaac bay dabeetana arrintii noqotay waxa uun masalan ay culimmadu ka soo reebaan qofkan xoolaha kugu soo hororay haddaanay baahiy wadan dee masalan haddii ninkii gaaja ay eriyeyso adiguna raashin bisiloo halkana dusuuda baa kuu buuxdaa ninkii wuxuu xaq kugu leeyahay aad wax siisay haddaad wax siin weydu kugu soo weeraro oo dabeetana aad disho kawaad mag dhabaysa waayo weerarkanuu xaq u lahaaba inuu ku weeraro waxaanuu kaa boobo haddaba waxaa la yidhi qofkan masalan saa'ilkaa markaad iska dafcinayso ama xayawaan ha ahada ama ibni aadam ha ahaado waxaad isaga dafcinaysaa hadba sida ugu fudud ee aada iskaga dafcin karto haddii qofkan ku soo horaray aad ka carari karto od carara aad kaga baxi karto ka carar baa layidhi waxba haye wax yeelaynini haddii aad masalan qaylo iyo hadal uu kaaga tegayo waxyeello kale ha u geysanin haddii masalan gacanta oo aad saa u yar gujiso uu kaaga tegayo dee uliya waxba ha u qaadanin haddii masalan aad gacan ka goyn karto kurta ha ka goyni mase adoo qori haystaa dee halkaad laabta kaga dhufan layd haddaad meelaha lugaha kaga dhufatod iska fadhiisiso dabeetana iskaga tagto saas ayaa lagu leeyahy macnaha waxaan dee waxaa lagu baneeyey daruura wadaruura tuqadaru biqadariha waxa la sheegaya dhibaatadaana ah qadarteedunbaa lagu qadaraa markaa taa macnaheedu waxa weeye haddii aad tartiibtaa khilaafto tartiibtaa haddii aad khilaafto magdhowgii waa lagugu yeelanayaa dee masalan adigoo riixiba karayo riixdiin kaaga tegayo haddaad feedhood ilka ka daadiso macnaha waxay noqonaysaa in ilkihiisii lagugu yeesho waayo waxaa lagu leeyay ama waad iskaga dhaqaaqi karad ama waad riixi kari lahayd haddii dee xabadii adoo meelahan lugaa kaga dhufan karaya aad laabta kaga dhufato amaaad aad madaxa kaga dhufato saa ku dhinto dee waa lagugu yeelanayaa adiga lafdaadii xadgudub ku jira inaad xadgudubto lama doonayn qofkan inaad iska difaacdaa unbaa la doonaya waxaa kale taa lafdeeda ka soo reebaan dee qofku haddii masalan ulba dhengedba uu kaaga tegayo laakiin seef mooye wax kale aanaad hayno deedna seeftii aad kaga gamsiisa meel taas markaa iyadana tacaddi qofkaa lagu tirin maayo waxaa kaluu sheekhu ui calaa raakibi daabati daabada qofkii fuushanaa damaanu maa atlafatu daabatuhu daabadiisaasi waxay dishay ayaa lagu leeyahay waxau sheekhu leeyahay qofka daabada fuushan daabadu waxay ahayn dee xayawaankaa beriga hore la furi jiray imika gawaadhida ayaa dee halkeedii ku jirtee waxau leeyahay sheekhu qofkaa daabadda fuushan ama kii lahaa ha ahaado ama mid ammaanaystay ha ahaado ama mid kiraystay ha ahaado ama mid dhacay ha ahaato qof gaafuushan waxaa lagu leeyahy damaanu ma atlafatu daabatuhu daabadiisaasi waxay dishay magdhowgeeda ayaa lagu leeyahy haddii uu naf yahay iyo hadduu maal yahayba markaa wixii nafaca tolkii baa lagu leeyahay wixii maalana isaga ayaa lagu leeyahy markaa markuu qofka daabadali magdhabaya waxay dhaheen culimmadu waa marka aanu qofka maalkali isagu gabood falin qofka maalkali markaanu gabood falin weeye haddii masalan xoolihiisii uu waddo dhigay ama dee xoolihii uu soo hor dhigay dabeedna xoolihiisaa ku cunaan damaan laguma laha ninkaa haddii masalan ay keligeedba daabadani ahayd shayna ay disho laakiin shaygaasi uu ha shay uu dayacay ninkii maaligga ahaa oo masalan dee ninkii baa la joogo shaygii baanu ka celin ninkii lahaa baa la joogo shayga waanu ka celin ama dee albaaba meel bay igu jirto albaabkiioo furan buu ka tegey wax damaano laguma leh oo isaga ayaa gabood falay laakiin hadii masalan iska sii daayo wakti ay tahay in xayawaanka la hayo wakti xayawaanka in la haya hadday ay tahay hadduu sii daayo oy sidaa wax ku yeesho qofkii wuu magdhabayaa haddii laakiin ay tahay xilli ay tahay caad ahaan in la sii daayo wax magdhabo lagaga yeelan maayo waxaa neef geeloo ninkii bare la odhan jiray uu lahaa ayaa qolo beertood gashay dabeedna sarac bay ka fasaadisay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi war dadka xoolaha lihi maalintii xoolahooda ha ceshadaan dadkan zaraciyada lihina dadka zaraca maalintii zaracooda ha ilaashadaan dadka xoolaha lihina habeenkii xoolahooda ha ilaashadaan markaa qofkii zaraca lahaa la doonaya inuu maalintii ilaashado haddii markaa xoolihii dee iyagoo dadkii zaracyadoodii waxoodii iskaga seexdeen xoolahaagii intay daataan ay dadkii zaracoodii ay waxyeeleeyaan dee waa lagugu yeelanayaa maalintii laakiin haddii ay dadkii waxoodii ka ilaashan waayaan magdhow lagu yeelan maayo markaa hadaba wuxuu sheekhu inoo sheegay halkaa daabo ayuu inoo sheegay daabadu xilligaa hore ayuunbay ahayd dee daabadu ama ha ahaato faras ha ahaato ama dameer ha ahaato ama awr ha ahaato daabadu waxaa la fuulaye wax la saarayey ayay ahayd imikana waxaa la mida markaas gawaadhidii wuxuu sheekhan leeyahay kitaabkiisa yaraan hayaa wayuqaasu calaa itilaafi daabati itilaafu siyaaraati fii ayaamina alxaadira waxaa looga qiyaas qaadanaya un daabada waxyeeladeeda waxyeelooyinka gawaarida maalmaheenan aan joogno waa nin mucaasiro hadda nool fayadman wuu magdhabayaa uhi saa'iqu sayaarati qofka gaadhiga wataa kulamaa yaxsul wax alla yaariye wixii ka yimaada min itilaafatin wax alla yaariye wixii dhibaatooyin ah ee gaadhiga ka yimaada wuu magdhabayaa ka waday ee bisababi taqsiirihi gaboodfal uu isagu sameeyey ku yimi iyo wa bificlihi isagu gaboodfal iyo falkiisa ku yimi maa yumkinu taxarusu canhu weliba wuxuu iska dhowri karayey kayhaarati lgubaari awitiin hadduu boor ku kiciyo iyo dhooba iyo bisababi surcatihi orodkiisa dheer daraaddii faidaa alxaqa markuu haleeshiyo daalika dararan bilmaara dadkii dhulkaa marayay hadduu boodhkii iyo wuxuusaydhi wax ku haleeshiiyo dadka maraya damina ma yantiiju waxaa ka dhasha markaa wuu magdhabayaa buuri haddaba marka siyaaro ama baabuur laga hadlayo waxaa laga maarmaana laba arrimood oon culimmadu isku khilaafsanayn yacnii in la ogaado mid weeyaane waxyeelada baabuurka ka timaada waxa yeelanaya oo dusha u ridanaya ninkaa waday ciddii baabu ninkii baabuurkaa lahaa ama qoladii baabuurkaa lahayd waxba ka soo geli maayaan mar hadduu ninkaasi isagu u waday qofkaa qaangaadhkae caqligana uu yahay oo isagu uu waday oo falkaa uu sidaa ku geystay dabeed isagaa lagu yeelanayaa halkan taraafiga iyo ummadda in badan oo ka midii waxay qabaan wax laydhaa u kala qaybin in loo kala qaybiyo darawalkana in la saaro ninka baabuur kalena oo miskiina waxbaba waxaan ka ogeyn ama lagaba ammaanaystayna in badh la saaro bal waxay gaadhay heer in qofkii gaadhigii laga hayo ninkii baabuur yar buu ku shaqaysanayey markuu falkii dhaco waa la xidhayaa baabuurkii dabeedna ilaa uu saxiixa ninkii baabuurka lahaa u yidhahda qaybteedaan ogolay looba soo dayn maayo hadduu saxiixuu ogolaada waa meesheeda laakiin sharci ahaan ninkaa baabuurka waday ayaa lagu leeyahay ee ninkaa baabuur kale birtiisasi qaamayn mayso birtiiasi qaamayn mayso taasi waa taas waa in masalada labaadna waxa weeye wax kasta oo baabuurkaa ka yimaada maaha mid lama uu qofkaa wadaa magdhabayo waxyaalo fara badan oonu magdhabayn baa jirta waxaa ka mid a ah waxyaalahaan magdhabaynin dee ciyaalka dabada iska qabsaday isagoon ogeyn oo iska soconaya intay dabada kale ay u dhagaan haddana ka daadanaya ee afweynta goosanaya ama halka ku dhimanaya ama waxyeelo ku soo bacdamaaba aanu ogeyn ninkaa darawalkaa waxba lagagama laha sida cabdiraxmaan naasir asacdi kitaabkiisa almukhtaraat aljaliya uu ku caddeeyey keliya waxay yidhaahdaan culimmadu haddii masalan uu ninka darawalkii ogaaday ciyaal inay dabada haystaan ogabay wixii dee caqli ma laha waa inuu gaadhigii u joojiyaa oo uu iska bambaariyaa siduu isaga dejin lahaa haddii uu isagoo arkayo uu ku sii eriyey sidaa kaga daataan wuu magdhabayaa bay yidhahdeen waayo caqli ayagi ma laha mar hadduu arkay oo dabeedna uu ku sii waday dee ama ogaan breega ugu qabto ilkaa ku dhufteen dhigihiisii markaa qofkiisa adee gawad inuu iska bambaaniyo unbaa la doonaya si isaga bambaanin karo uu isaga bambaaniya haddii isagoon ogeyn ay dabeedna sidaa kaga daataan taana ma magdhabayo waxaa kaloonu magdhabaynin gaadhig haddii qaliban ku yimaado qalibankaasina aanu qofkaa gaboodfal xaggiisa kaga iman sheekh baa wuxuu lahaa idan qalabati siyaara haddii gaadhigu qalibmo وكان الانقلاب ناتجا عن تفريط السائق أو تعديه dhicidaasina uu ka yimaado gabood fal iyo xadgudub uu sameeyey ninkaa darawalkii masalan waaba isagoon darawal ahayn isagii oo surco iyo deg orod dheeraada sameeyey waxaa ka mid a ah isagoo iska seexda isagoo iska seexda ayaa ka mid ahoo baabuurkiiba iska halmaama haddii au gaadhigu isku roggiisu sidaa ku yimaado saa'iq wuu magdhabayaa wain haddii aan waxba arintaas ka jirin caadigu isaga soconayey oo nin sayqodara walo la yaqaano uu ahaa oo aanu moogaanin oo maqaadir alla uun ku timaado gaadhigii u isrogo wax alla yaariye wixii ka yimaada qofkaasi waxba ka magdhabi maayo alla yaariye wuxuu ka magdhabayaa ma jirto isagoona weynka ka booday ee isagana aan waxba ka ogeyna kaana waxba laga yeelan maayo gawaarida qaar baa dadka lagu saaray gaadhigu halkaa iska taagan qof ka daadegaya ama mid korayoo ka dhacay baa dadka qaarkood lagu saaray marka waa in la ogaadaa yacni inaan gaadhiga wixiisa oo dhammi duuduub ahaan aanu magdhow u wada lahayn waa in sidaa loo ogaada in qawaaciddii sharciga haday hoos imanayso faslu fii qitaali lbuqaati nimanka buqaadda la yidhaha la dagaalankoodii ayuu halkan inooga hadlaya buqaad waxa weeye waa koox muslimiin ahoo dee imaamka ka hoos baxaya oo wixii dabeetana waajibaadka ahaa ee lagu lahaabay diidayaan ayagoo dee wax taawiishanaya wax daliishanayana marka dee dulmi iyo xadgudub ay sameeyeen rasuulku sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu mar taakum qofka idin yimaada wa amrukum jamii'un ala rajulin wahid idinko mid ah oo dabeetana madaxweyne kaliya diinta idinku xukumaya leh oo dabeedna uu doono inuu idin kala kaxeeyo dila buu rasuulku yidhi dila ninka ha isku sii waxa uu sheekhu yidhi wayuqaatalu waa lala dagaalamaya ahlulbaqyi dadka baqyiga ee gardarrada sameeyey bialaaa sharaa'id saddex shardi ayaa lagula dagaalamaya an yakuunuu fii manca manaca manacatin waa inay horta awood ku sugan yihiin awood ama farabadni ama quwo waa inay leeyihiin ay dee isku difaacayaan oo imaamka iska dhicin karayaan haddii laakiin ay dad yar ay yihiin dee waa kuwaas iyaga waa laqaqabanayaa une waxba dagaal keeni mayso bialaati wa an yakhrujuu can qabdati limaami imaamkana waa inay ka baxaan qabdadiisa macnaa gacankoyntiisa maamulkiisana waa inay ka hoos baxaan oo u hogaansami waayaan ama xaqii lagu lahaa ay diidaan wa an yakuuna lahum taawiilun saa'iq waana inay haystaani taawiil saa'iq ah taawiil macnaha maxaa looga jeedaa waxaan ay samaynayaanna waa inay xujo iyo wax u haystaan masalan dee nimankii markaas cali ka hor cusmaan bin cafaan kuwii dilay buu garanayaa oo aanu waxba ka soo qabanaynin sidaa daraaddeed baanu uga hor imanaynaa baynayna khawaarijtaas markaa taawiil noocaasa wayna haystaan haddaan taawiil jirina ay dee iska baadiliya mucaanidiin bay noqonayaanoo waa in iyaga la laayo xukunka buqaadda yeelan maayaan walaa yuqtalu la dili maayo asiiruhum kooda lasoo qafaasha la dili maayo walaa yuqnamu maaluhum maalkooda la qaniimaysan maayo walaa yudafafu calaa jariixihim kooda dhaawacmayna la israacin maayo qoladani waa qolo muslimiin ahoo maamulkii xukunkii shareecada u diidoo lasoo ogolaysiinayo marka hadday sidaa yihiin wala yuqtalo asiirum kooda lasoo qafasho la dili maayo wala yuqlamu maaluhum maalkoodana la haniimaysan maayo wala yudafafu calaa jariixihim kooda dhaawacaana laysa sii raacin maayo oo qudha laga sii jari maayo faslun fi ridda halkan wuxuu inooga hadlayaa waxa riddada la yidhaha waa gaalnimadii ciyaadu bilaah ilahay baan ka magan ridda waxa weeye waa qofkii baaliq ahaa qaangaadhkii caqliga lahaa ee doortay oo islaamnimadii ka noqda ama ka baxa ayaa la yidhaha riddu haddii qofku uu sidaa islaamnimada iyo diinta uga noqdo camalkiisi wuu burayaa haddii uu markaa dhintana wuxuu noqonayaa qof aan wax khayrahu sameeye aanay jirin ilahi baa hi waman yartadid minkum can diinin fayamut wahuwa kaafirun faulaaika xabidat acmaaluhum fi dunya waalaakhira ilaahay bay qofka ridooba diintiisa ka noqda ee idin ka mid a ah. ee dabeedna dhinta isagoo sidaa ku gaalnimadii ku sugan kuwa camaliyaalkooda adduun iyo aakhiraba way bureen baa ilaahay yidhi waana asxaabu naar oo way ku waarayeen baa markaa haddaba maxaa ridda noqdaa maxay gaalnimadu maxay ku xasishaa gaalnimadu waxay noqon kartaa ictiqaad way noqon kartaa iyo wuxuu qofku aamino fal way ku timaada iyo wuxuu sameeyo qowl iyo wuxuu yidhina way ku timaadaa masalan ictiqaad way ku timaadaayoo qofku waxyaalaha muxaramka ah ee sharcigu xaaraantinimeeyey ee culimmada muslimiintu ku kulmeen ee diinta xaaraannimadeeda laga ogaaday hadduu xalaashado oo yidhahdo waa xalaal wuu ku gaaloobaya masale maxaa kamid ah, zinada oo kale khamriga oo kale haddii uu yidhaahdo waa xalaal ama annaga waa noo xalaalba ha yidhaahdo waxba seen soofiyada iyo cayshay sheegaan eh, ama siyeedaba ha u yidhaahdee hadduu xalaashado qofku wax xaaraan ah wuu gaaloobayaa hadduu wax xalaala xaaraantinimeeyena waa la mid masale guurka oo kale hadduu xaaraantinimeeyo hadduu diido wax lagu kulmay salaadaha shanta sunnayaasha raacsan haddii uu diido aayad qur-aana hadduu diido wuu ku gaaloobayaa waxyaalahaas waa waxyaalaha ictiqaadka la ydhaha haddii uu rumeeyo ama aamino sharciga ilaahay inaan lagu dhaqmi karaynin inaanu habboonayn inuu dadka gacanta goynayo inaan bini-aadminimada iyo casriga aanu maanta la socon karaynin qofku hadduu aamino oo yidhaahda ilaahay kownkan iyo waxaanba abuuray sharcigiisii iyo qur'aankiisii ma soconayaanoo laguma maamuli karay hadduu yidhah waa ictiqaad wuu ku gaaloobaya afcaasha iyo ficillada waxaa ka mid a dee qofka oo markaa makhluuq u sujuuda isagoo makhluuq u sujuuda ayaa ka mid a waxaa ka mid a isagoo fudaydsada dee kitaabka qur'aanka masalan hadduu meel quruna ku tuuro ama uu masalan dee qayb ka midaba ama kitaabkii oo dhan ama kutubtii dee sharciga ahayd iyo xadiidka hadduu meel quruna ku tuuro isagoo istikfaafsanaya oo yaraysanaya taana wuu ku gaaloobaya hadduu xidho masalan gaalada hugeeda iyo qaabkeeda isagoo diintooda ka raali ama u iilanaya ama islaamnimada fudaysanaya iyadana wuu ku gaaloobayaa aqwaasha qowlalka lagu gaaloobo kow waxa ka ah ilaahay caydiisa rususha caydeeda malaa'igta caydeeda diinta caydeeda hadduu qofku intaa mid ka mida uu caayo ama uu aflagaadeeyo wuu gaaloobayaa shakina kuma jiro wax shakiyoo ku jiraana ma jiro qofka ka shakiya gaalnimadiisa isagaaba halis ku jiraa qofka khaaliqii abuuray aflagaadeeyey ee daba iyo futa iyo af xun u kala sheegay ama rusushiisii uu soo dirtay ama diintiisii muqadaska ahayd ama malaa'igtiisii macsuumiinta ahayd qofku hadduu aflagaadeeyo wax ka sheego wuu gaaloobayaa wuu gaaloobayaa imika waxaa kitaabka yareen haya uu dhigayaa haddii masalan uu caayo nin magaciisu magacyada nebiga uu yahay isagoo magacaa markuu sheegayana nebiga xasuusanoo u jeeda wuu gaaloobayaa sheekha la yidhaha qaadi alciyaad kitaabkiisa ashifa fii tacriifi xuquuqi lmustafa waxa uu ku tilmaamay waxyaalo badan oo culimmadu ay gaalnimo ku xukmiyeen nin kitaabu qorayo maxamed alyatiim maxamedkii agoonka ahaa isagoo xaqiraya sidaa ugu qoray waxay yidhahdeen kitaabkiisa hala gubaysna hala dilo maalin maalmaa ka mida rag culimo meel fadhiya nin baa soo maray yar garhkiisa iyo wax yar silan iyo timihiisa iyo nin baa yidhi nebi maxamed kaasoo kaluu ahaa yani si foosha xun ay u culimadii muslimiinta waxay yidhahdeen halla dilo ninkaa qudhaha laga jira wuu ridoobay bay yidhahdeen rasuulka ilaahay sidaa ku yidhi innagu markaynu rasuulka caayayno dadkeennu markay caayayaan intee oo nooc u sheegaan ilaahay markay caayayaan intee oo nooc u sheegaan diinta markay caayayaan intee oo nooc u sheegaan waxa dhacday ayana waktigii rasuulka gabadh ninbaa wuxuu qabay nin indhaleba gabadh buu qabay gabadhii unbaa rasuulka lagu fahsiiyey laga kari waayey way caydaa in badan buu ka waaniyu uhi naa iska daa habeenkii dambe uu faashiyey markaa wax weyn uu soo qaatay intuu dusha ka saaray buu ku cadaadiyey dabeed halkii bay naftu kaga baxday rasuulkii baa dabeedna qisadii loo sheegay faclamuu ana damaha hadur buuri warogaada dhiiggeedi waa hadure mar haddii cayada rasuulka uu ku dilay oo ay xaqiiqo ahayd dhiiggeedii waa hadur buuri ninkaa qisaasna laguma le magna laguma le waaye cayda haddaba ilaahay la caayayo iyo rasuulkiisa iyo diintiisa la caayayo halkee baynu ka taaganahay maamuladeenna ama sharciyada inoo yaalla ama dhaqanka inoo yaalla sodoh la caayo xeer baa inooga yaalla sodohda haddii la caayo xeer baa inooga yaalla laba qabiil inay dilaan baaba dhici karta ninkaa lagu ceebeeyo oo intaasoo reer isu soo fadhiistaan oo xaal laga qaado madaxweynaha jooga ama nin wasiire ama nin uun xubnaha dawladda ka mid a ah, haddii la aflagaadee xeer ba inooga yaallo waa la xidhayaayo haddaan laba dilinba ama aan jeelba lagu ilaawin waa dembi weyn war inagoo islaam sheeganayna ilaahay caydiisa maxaa nooga yaalla malaa'igta caydeeda maxaa inooga yaallaa diinta caydeeda maxaa inooga yaallaa rususha caydeeda maxaa inooga yaallaa mase lagu qabanaya haddaad tiraa diin caayood kaxayso dembi ma lagu qaadayaa ilaahay hayna kaa marka waa in sidaa loo ogaada qofku marka uu ridoobana marka uu qofku sidaa u ridoobay waxyaalaha mid ka mida uu la yimaaduu ku kaco wixiisii oo dhammi ka kacbay noqonayaan hadduu islaan lahaa ka furantay caawa hadduu tago waa zino waa isagoo soo zinaystay isagoo maanta taa yidhi hadduu caawa u tago islaantii waa waa zino ilmuhu dhalaana waa garac ilmaha halkaa ugu aqalgalaana waa garac weeyaan waayo way ka furantay xoolihiisii way ka hanti wareegeen milkigiisii uu ka hanti wareegaya uu ka guurayaan ma laha islaamkaa ka dhaxlaya bangiga muslimiinta xoolihiisii lagu shubayaa camalkiisii waa burayaa waxyaalaha noocaasoo dhan ayaa inoo dhex yaala oo diintu ay saa inoogu caddaynaysaa oo aynan wax alla la yaaliyo waxaynu ka ognay ama aynu kala soconna aanay jirin waxaa markaa sheekhu uhi waman irtadda qofka ka ridooba ee ka noqda can islaamnimadii ayuu kaga noqday qowl ama ficil ama ictiqaad usutiiba waxaa la odhan war toobadkeen baa la odhan gaalowdee toobadkeen faintaaba hadduu toobad keeno islaamnimadiisi waa ansaxaysaa wailaa haddii kale qutila waa la dilayaa walam yuqasal la mayri maayo walam yusalla caleyh lagu tukan maayo walam yudfan fii maqaabiri lmuslimiina dadka muslimiinta qubuurtoodana lagu dari maayo waxau sheekhu yidhi qofka ridooba ee islaamnimadii ka ridooba ee ka baxa ustutiib waxaa loodhan war toobadkeen toobadkeenoo toobadkeenku muxuu noqonaya in waa loo laqimo tubtu ilallah maahae waxay noqonaysaa inuu qofkii ashahaato shahaadadii loo qabto lagu gaaloobo waa imoo soo maydhanaya shahaadadii baa loo qabanaya wuxuu ka noqonaya wixii uu ku ridoobay waajibaadkii sharciga ahee ka tegey buu la imanaya haddii uu markaa toobad keeno dee towbadiisii waa la aqbalaya oo islaamnimadiisii waa ansaxaysaa qul liladiina kafaruu yantahu yukfar lahu ma qad salaf waxaad ku tilmaamay kuwa gaalobay haddaa ka joogstaan wixii horreeyey waa la idin dhaafi doonaa rasuulkuna sal l sl uxuhi waxaa lay amray an uqaatila annaas inaan dadka la dagaalamo xataa yaquuluu laa ilaha illa allah intay laa ilaha illah ka odhanayaan hadday yidhahdaan way ka badbaadiyeen dhiiggooda iyo maalkooda ee xaqulislaamka mooyaane marka masalan islaamta oo kale afarta madhabood lababa waa dhinac haddii qofku hortu haddii aanay islaantaasi aanay aqal gelin مثلا e iyagoo ismehersaday wax is aragina aanu dhex marin ay gaalnimadaasi dhacdo tanajazat alfurqa markaas kala dhaqaaqayaan laba wadaad iskuma khilaafsana haddii ay aqalgal dabadeed ahayd arrinkaasi yimaado afarta madobood lababa dhinac bay mareenoo laba waxay qabaan inaan guur cusub iyo weligoo dib loo doono markhaati iyo meher cusub mooye inaani gabadhaas ku soo noqonaynin qaarkoodna waxay qabaan haddii ay islaamaan hadduu islaamo qofkii intaanay cadad bixin hadduu islaamo daama nikaax guurkoodii waa sii jiraya gabadhuna siaas leegweye hadday ayana xaggeeda ay ka ibtilaysan tahay iyadana waa furmaysaa fa intaaba hadduu toobad keeno markaa islaamnimadiisii waa ansaxaysa waanan la dayn wailaa haddii kale qutila waa la dilayaa wajibahaan baa man badala diinahu faqtuluuhu qofka diintiisa bedela dila ayaa rasuulku laa yaxilu damu imriin muslimin qof muslime dhiiggii ma banaana ilaa bixda ala saddex arrimood buu ku manaya nafsu binafs naf naf loo dilayo wathayibu zani qofkii meher hore soo maray zinaystay walmufaariqu lidiini iyo ka diintiisa faaruqay ataariki liljamaca ee jamacadii muslimiintana ka tegey qortaa lagu dhufanaya waxay la yidhaha qataltum faxsinu lqitla marka wax la dilayo dee waa in dilka la wanaajiyaa walam yuqasal la maydhi maayo oo maydhi yeelan maayo walam yusalla calayhi laguna tukan maayo maxaa ila gaal dayn lagu tukado ma bannaan walaa tusalli calaa axadi minhum maata abadan walaa taqum calaa qabri inahum kafaruu billahi warasuulihi wamaatuu wahum faasiquun ilaahay baa yidhi ha ku tukanin mid ka mida oo dhintay haddii waa nimankii munaafiqiinta baa lagad weligaa mid ka mid oo dhintay ha ku tukanin walaa taqum calaa qabri qabrigiisana ha istaagin inahum kafaruu billahi warasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa way ka gaaloobeen wamaatuu wahum faasiquun waxay dhinteen iyagoo faasiqiinahin hakaa guureegin baa rasuulka lagu walam yudfan fii maqaabiri lmuslimiin dadka muslimiintaana qubuurtooda lagu aasi maayo meelaha inta cagaf dabada loogu xidho ama iska rogo ayuunbaa meelaha bakhtigiisa qarmuunkiisa la iska fogeynaya ee ma yeelanayo waxaasiyo xurmadii dadka muslimiinta ay lahaayeen ma yeelanayo faslun fii taariki salaati qofkii salaada ka tegey ayuu halkana sheekhu inooga hadlaya wa taariku salaati qofka salaada ka tagay calaa darbayn waa laba qaybood buuhi axadumaa midkood an yatrukahaa waa inuu ka tagaa hayra muctaqidin liwujuubiha isagoon caqidaysanan inay ku waajibtay fa xukmuhu xukmu lmurtad xukunkiisu wuxuu noqonaya qofkii ridoobay xukunkiis kale wahaaniina an yatrukahaa waa inuu ka taga kasalan wahs muctaqidan liwujuubiha isagoo rumaysan waajibnimadeeda fa yustataabu waa la toobadkeen baa fain taaba hadduu toobadkeen wasallaa u tukado turika dhe wailaa haddii kana qutila waa la dilaya xaddan baa loo dilaya wa kaana xukmuhu xukmu lmuslimiin xukunkiisana xukunka muslimiintuu noqonaya waxau sheeku leeyahy qofka salaadda ka tegey qofka qaangaadhka baaliqee caaqilka ee salaadihii shantaa mid ka mida ka tegey calaa darbayn waa laba qaybood axadu an yatrukaha hayru muctaqidin liwujuubiha waa isagoon rumaysnayn inay ku waajibtay yacni salaadba ma jirta buu leeyahy amaa waa sida sufiyada iyo wuxuu leeyahy annagu darajaanu gaadhnayo waa nalaga dhaafay ama makaanu kusoo tukanaa buu le idinku masaakiintiinne halkan intaa ku meeraysanaysaan aad bay u badan yihiin markaa qofku hadduu salaaddii ka tego isagoo aan caqiidaysnaynay ku waajibtay fa xukmuhu xukmu lmurtad xukunkiisa wuxuu noqonayaa murtadkii aan hadda soo marnay ee diinta ka ridoobay ayuu la xugun noqonayaa oo ka xukunkiisuna muxuu ahaa dee waa qutila in qofkaa in la dilo oo aan lagu tukan oo aan la maydhin oo aan qubuurta muslimiintana lagu darin hada rasuulku sal l sl uxu uhi bayna alrajuli wa bayna alkufri tarku salaa ninka iyo gaalnimada waxa udhexeeya salaadda ka tegiddeeda waxau sheekhu yidhi qofka salaadda ka tagaa waa laba qaybood midkood waxa weeye turkaha hayra muctaqidin liwujuubiha inuu ka tago salaaddii isagoo aan rumaysnayn waajibitaankeeda fa xukmuhu xukmu lmurtad kaa xuunkiisu wuxuu noqonayaa xuunkii murtadka oo haddii uu toobad keeni waayo oo shahaadan waayo oo markaa salaaddii tukan waayo waa la dilayaa la maydhi maayo lana kanfi maayo laguna tukan maayo qubuuraha muslimiintana lagu dari maayo wahaaniina an yatrukaha ka labaadna waa inuu ka tagaa kasalan wahsi buu uga tegayaa salaaddii muctaqidan liwujuubihaa laakiin wuxuu rumaysan yahay inay ku waajibtay fa yustataab kaa waa laga toobad dalbaya waxaa la odhanayaa waar toobadkeen oo salaada tukaa la odhan haddii aad tukan weydana waa lagu dili baa la odhanayaa fa intaaba hadduu toobadkeeno wasallaa uu tukado dee turika waa layska daynoo ninkii waa layska sii daynaya wa ilaa haddii kalena qutila waa la dilayaa xaddan xadnimo ayaa loo dilayaa xadnimo ayaa loo dilaya wa kaana xukmuhu xukmu lmuslimiin xukunkiisuna wuxuu noqonayaa xukunka dadka muslimiinta ayuunbuu la mid noqonayaa markaa qofkii taariku salaadka ee salaada ka tegey ee weliba hal salaada ka tegey salaadaasi hadday weliba waktu daruuro leedahay oo masalan salaadda ka dambaysa lala jamciyo masalan duhur oo kale hadduu ka tago waxaa loo kaadinaya ilaa waktiga casar ku dhacaya ay cadceedu ka dhacayso maqrib oo kaleu ka tegey ilaa waxa loo kaadin berinta fajaru ka dhacayo waxaa dhici karta inuu dee jamcinayo oo jamcu taakhiir niyeysan inuu salaaddii dambe raacinayo marka haddii uu sidaa ku tukan waayo ama wahsi ha uga tago qofku isagoo rumaysan oo wah ka wahsanaya ama cajzi ama ilaahay soo hanuun yeele ama isagoo diidanba ha uga tagee oo la aniga iguma waajibina waa la dilaya horta culimadu in la dilaya iskuma iskuma khilaafsana oo isku waafaqsan yihiin ee kaa yidhi igumay waajibinna gaalnimaa loo dilayaa wuu gaaloobay kan kale ee yidhi way igu waajibtay laakiin waan ka wahsanayaay oo tukan kari maa yidhi xadnimaa loo dilayo oo kaa isagu diiday waajibnimadeeda dee waa murtadkaasoo laguna tukan maayo lana mayri maayo lana kanfi maayo meelahaasuba baktigiisa loo jiiday kan laakiin isagu sidan wahsiga uga tegey ha isagu waxay leeyihin xukunkiisu waa xukmu lmuslimiinoo isaga waa la maydhay oo waa lagu tukanoo waa la kanfi kitaabu ljihaadi jihaadka waxaa la yidhaha ayuu kitaab yahay macnaa dagaalka gaalada lala jihaadayo ayuu halkan sheekhu inooga hadlaya waxaa markaas u asala hadalka alla leeya kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhu lakum wacasa an takrahu shayan wahuwa khayru lakum wacasa an tuxibu shayan wahuwa sharu lakum wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun waxaa laydinku waajibeediye oo dagaal ayaa laydinku waajibiyey gaalada alla jihaadaan isagoo aa ah mid a ku oo aan waxaana xaqiiqaa inaad nacdaan shay khayr idinku jiro inaad shay jeclaysataanna waa laga yaabaa sharu idinku jiro ilaahay idinka og weeye idinkuna waxba ma ogid waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa ilahay wuxu uhi mushrikiinta la dagaalama idinkoo dhan si ay dhan idinla dagaalamayn ama dhammaantood la dagaalama waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah la dagaalama nimanka mushrikiinta waxa la amirtu waxa la faraya inuu qaatilo inaan dadka la dagaalamo xataa yaqulu intay ka oranayaan laa ilaaha illa allah akala rasuulku sallallahu alayhi wasallam qofka dhintay isagoo duulay nafdiisana aan jihaad ugu sheekeen qayb nifaaq kamid ah ayuu ku dhimanaya jaahidul mushrikiina waxa kaloo rasuulku yidhi mushrikiinta kula jihaada maalkiina nafihiina carabkiina kula jihaada markaa sheekhu wuxu uhi waa sharaa'idu wujuubiljihaadi jihaadka waajibitaankiisa shardiyaalkiisu sabcu khisaalin waa toddoba xaaladood alislaamu ka ugu horeeya waa islaamnimo oo jihaadkii gaal kuma waajibo ya ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yeluunakum min alkufaar waxaa lagula hadlaya dadka muminiinta waalbuluuq qaangaad ayaa la shardiyaayey sabigii kuma waajibin jihaad waalcaqlu caqli ayaa la shardiyaayey kuma waajibin kii waalla mukallaf baanay ahayn laysa cala alducafaa walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xaraj ilaahay wuxu uhi kuwa ducafadaa markaa qaar waxay dhaheen ducafadu waa dee ku yaryaraayo jidhkooda daciifa qaar waxay dhaheen waa dadkii waalaayo caqliyaalkooda daciifa iyo kuwa xanuunsanaya iyo kuwa aan waxay bixiyaan iyo xoolatoola aan haysanin jihaad mu ahanin ayaa ilahay yidhi wax dembi yacnaa kama haysto rasuulkuna ibnu cumar maalintii uxud wuu celiyey maalintii khandaqna wuu u baneeyey jihaadkii oo wuxu waxaa lay bandhigay maalintii uxud aniga afar iyo toban jira dabeedna wuu celiyey maalintii khandaqna waa laii soo bandhigaanoo shan iyo toban jiraho wuu ii baneeyey walxuriyatu xornimo ayaa la shardiyaa markaa jihaad gaalkii waxaan la ka addoonka ahaa jihaad laguma leh wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illaah maalyaalkiina iyo nafihiinaba ku jihaadi baa lii dee addoonkiina isagaa maal cidi leedahay eh maal ma leh wadukuuratu labnimo ayaa la shardiyaa islaantii iyadana jihaad laguma leh yaa ayuha nebiyu xarid ilmu'miniina cala alqitaal mu'miniin dee ragga ayuu lafdigaas u kacayaa xaggooda dumarkii kuma jiraan caisha oo jihaadka weydiisay wuxuu yihi dumarka jihaadka lagu leeyay waa xajka mabruurka waxaa kaloo markaa iyana la shardiya wasixatu fayoobi ayaa la shardiyaa waataaqatu cala alqitaal iyo qofkaasi inuu awood u leeyahay dagaalka waa inuu qofkii qof fayow yahay waana inuu qof awood ule uu yahay oo awoodda maxaa looga jeeday qofkii hadduu qof curyaana yahay ama qof laxaadle hadduu yahay isagana jihaad kuma waajibin laysa cala aducafaa walaa cala almardaa aayaddii ayay soo gelayeen waxau haddaba sheekhu uhi waman usira kaa haddaba shuruudda loo shardiya waxa weeye waa masalan marka uu jihaadku fardul kifaayaha yahaye dee muslimiinta gaalada la doonanayo markaa lagu jihaadayo laakiin haddii ay bilaad ka mida bilaadda muslimiinta ay soo galaan dee cid kastoo joogtiyo cid kastoo u dhowo farducayn buu ku noqonayaa mid waliba wuxuu helay inuu kula dhaqaaqo kula boodo waman usira ka la qafaashee min alkufaari gaalada calaa darbayni waa laba qaybood cidda lasoo qafaashee gaalada ahy darbun yasiiru raqiiqan qolo addoon ayuu noqonayaa binafsi sabyi soo qabashada ah ayuu addoon ku noqonayaa wahuma sibyaanu wanisaa waa caruurta iyo dumarka yasiiru wuxuu noqonayaa wiil raqiiqan addoon binafsi sabyi soo qabashada marka lasoo qabto ayuu addoon noqonaya wa hum sibyaan waa ciyeelka wanisaa iyo dumarka maxaa yidhaha rasuulku dee wuu qaybin jiray sida maalka loo qaybiyey ayuu qaybin jiray dumarka iyo carruurta wa darbun qaybna laa yariqu ma addoommoobayo binafsi sabyi qabashada kuma addoommoobayo wa hum arijaalu albaaliquun waa ragga qaangaarka ah wlimaamu imaamkiina mukhayarun waxaa loo doorgelin fiihim dhexdooda bayna arbacati ashyaa afar shay baa loo doorgelinaya alqatlu inuu dilo xaq buu leeyahy walistirqaaq inuu addoomiyo walmanu inuu iska sii daayo walmufaadaatu iyo inuu ku furto bilmaali maal ow birijaali ama rag inuu ku furto yafcalu min daalika kaa xaggiisa wuxuu ka samayn maa shay fii dhacisa almaslaxatu dantu lilmuslimiina ay ugu jirto waxau ma addoomoobaan binafsi sabyi qabashadaa la soo qabtay kuma addoomoobaan wa hum arijaalu albaaliquun waa ragga qaangaarka weeye walimaamu khayarun fiihim imaamkana waxaa loo doorgelin bayna arbacati ashya afar shay ayuu imaamkiina u door leeyahay alqatlu inuu laayo wuu leeyahay maa kaana linebiyina an yakuuna lahu asra xataa yudkina fi lard ilahay baa yidhi horta in lagu dhufto cuqbata bna abilmucayd ninkii la odhan jiray iyo nadar ibnu lxaaris iyana iyo adoomin oo uu addoommo ka dhigo maxaa yeelay reer banu quraydo iyo reer banu mustaliqiyo waa la adoonsaday walmanu iyo inuu iska sii daayuu galladaysto walmufaadaatu iyo furashu inuu furto oo uu ku furto bil maali maal inuu ku furto yidhaahdo dixiya xali rasuulku dee usaaraa beder maal ayuu ku furtay way ka soo qabteen ow birijaali ama rag inuu ku furto oo taasina way dhacday inuu rag ku furtay mise inuu kuwan usii daayo annagana kuwaa noo soo daayey yafcalu min daalika kaa xaggiisa wuxuu ka samaynayaa maa fiihi lmaslaxatu waxay dantu lilmuslimiina ugu jirto haddii masalan dad muhiima ah laga hayo dee dadkaa muhiimkaabuu ku dhaafsan oo maslaxadu arko haddii masalan ay xoolo u baahan yihin inuu xoolo dhaafso kolba si alyalislu arko waman aslama ka islaama qablal asri intaan la ka hor axraza maalahu wadamu wuu ilaaliyey maalkiisa iyo dhiiggiisaba iyo wa sikaari awlaadihi caruurtiisa yaryarba waxau leeyahy sheekhu hadduu qofkii islaama iyadoon la qabanin axraja maalahu wa damahu dhiiggiisii uu ilaaliyeyo dee maalkiisana dhic maayo isagaa le dhiiggiisina waa ilaaliyo la dili maayo wa awlaadihi caruurtiisii yaryaraydna dee isaga ayay raacayaan oo iyagana la kafaalan maayo mar hadduu islaamo hadduu laakiin intii lasoo qabtay kadib hadduu islaamo qofkaasi dhiiggiisunbuu ilaalinaya maalkiisa ma ilaalinayo oo dhiigunba u badbaadaya maalkii u badbaadi maayo wayuxkamu lisabiyi bilislaami sabiga waxaa loo xukmiyaa islaamnimo cinda wujuudi alaaati asbaab saddex sababood haddii la helaa ilmaha yaree sabiga islaamnimaa loo xukmiyaa an yuslima axadu abaweyhi labadiisa aabba mid ka midii inay islaamaan aw yasbiyahu ama inuu soo qafaasho muslimun muslim munfaridan isagoo ka keliya ow yuujada waa in la hela laqiidan ilmo yaroo lumay oo la tuuray fii daari lislaam daar islaam degan yahay waa in laga helo wuxuu sheekhu leeyahay islaamnimada sabiga sabiga islaamnimo saddex arrimood baa loogu xukmiyaa an yuslima axadu abawey haddii labadiisa aaba mid ka mid islaamo kaa islaamay unbuu raacaya waladiina aamanuu watabacathm duriyatm biiimaani alxaqnaa bihim duriyatm ayaddaas ayay u deliishadeen ama waxaa soo qafaashay nin muslima ah munfaridan can abowey isagoon labadiisii aabba midna la soconin ayuu nin islaami soo qafaashay kaana isaga ayuunbaa la raacinayaa oo islaamnimada kaasu ku raacaya ow yuujada laqiida fii daari lislaam ama daaru islaam degan yahay oo laga helo ilmo yaroo la tuuray kaasna islaamnimaa loo xukminaya mar haddii dad muslimiini ay ku dhaqan yihin faslun fi lhaniimati waxaa haniimada la yidhaha ayuu halkan sheekhu inooga hadlayay haniima waa wixii gaalada asliyiinta laga helo dagaalka lagaga helo ama masalan dee laga soo qaado ama laga soo xado ama si un inooga yimaado waxau sheekhu uhi waman qatala ka dila qatiilan manaa mid qof ayuu dilay qatiilanta bimacnaa mid la dilay buu dilay maahe qof buu dilay macnaa xaaladiisii ayuu qatiil mid la dilay kaga dhigay ucdiya waxaa la siinayaa salabuhu furashadiisa ayaa la siin furkiisa salabkiisa ayaa la siinaya salabkaasina waxa weeye waa wixii uu xidhnaa iyo hubkiisii wuxuu fushanayo wuxuu sitay ayaa la yidhaahdaa salab maxaa yeel rasulku sal l sl man qatala qatiilan falahu salabu qofka qof dilaa wuxuu leeyahy furkiisa waxaa yareeya fuduusitoo dhan qofkaas ayaa yeelanaya marka uu dee sharkiisa ku filaado ee isagu fadhiisiiyo ee aan cidi uga dambaynin ayuu qofkaas yeelanaya laakiin inuu qofka yar dhaawo xun ku yar dhuftay ma yeelanayo wa tuqsamu alghaniimatu haniimadii dabeed waa la qaybinaya bacda daalika intii salabkaa laga saaray dabadeed ayaa la qaybin calaa khamsati akhmaasin shan khumus shan meelood baa loo kala dhigaya fa yucdaa arbacatu akhmaasiha afar meelood afar khumus afar khumus waxa weye shan meelood marka loo dhiga maalki meel walba khumus baa la odhanaya sida haddii afar meelood loo dhiga meel walba rubuc loo odhanaya marka arbacatu akhmaas afar meelood markii shan loo qaybiye afar meelood waxaa la siin liman shahida alwaqca ciddii dagaalkaa waqcadda ayaa dhicdadaa ka qayb gashay biniyati alqitaal dagaal niyadeedna uga qayb gashay ama ha dagaalamayuu dagaalamin cidda intii dagaalku ay dhammaatay dabadeed timi ayaan waxba la siinaynin lilfarisi kii faraska watay waa kuwa tignikada ee alaaatu asumin saddex sahmi ayaa la siinay waliraajili kii isagu fantarigaha ama lugeynayana sahmun isna waxaa la siinayaa sahmi keliya qori keliya caydan rasuulka sala allahu alay waslam ayaa sidaas wuxu siiyey kii faraska watayna laba sahmi siiye kii lugeynayana hal faras iyo hal sahmiya xugsiye walaa yusham sahmina la siin maayo iyo qori ilaa liman istakmala fiihi khamsa sharaa'ida shan shardi ciday u buuxsameen ayuunbaa la siiyaa walaa yusham sahmi iyo qori la siin maayo ilaa liman istakmalat qofkay buuxsantay fiihi dhexdiisa khamsu sharaa'ida shan shardi qofkay u buuxsameen unbaa sahmi buuxa la siiya qori buuxa alislaam waa inuu islaam yahay walbuluuqu qaangaad waalcaqlu iyo caqli waalxuriyatu xornimo waadukuuratu iyo labnimo ninnimo sixa ayaa iyaduna shardiyaho inuu qofku fayow yahay haddaba fa in ikhtalla hadduu dhinmo shardun min daalik shardi ka mida arrinkaas ayaa dhinmay masalan islaamnimayna gaal bayna la dagaal galay qaangaar baa inoo sabi baa dagaal galay caqli baa inoo qaar waalan baa dagaal galay mid addoona baa dagaal galay gabadh baa dagaal gashay mid dee xanuunsan ayaa dagaal galay rudikha rudikha lahu waxoogay baa la siin walam yusham laakiin sahmi la siin maayo rudikha waxoogay arradkhu arradkhu waxaa la alcataa alqaliil waxooga yaroo loo dhiibi xun baa loo dhiibi laakiin walam yusham sahmi la siin maayo waa halkaynu dhahay shan shan lama gaadhsiiyo rudakh sahmi muqadaran lama gaadhsiiyo halkaynu dhahay xogaagaa dadka aan shuruudda lahayn loo dhiibayo ayaan saamigii muqadarkaa la gaadhsiinaya wa yuqsamu lkhumusu khumuska waxaa loo qaybinaya calaa khamsati asum shan qaybood ayaa loo qaybin markii hore waxaan ihi marka sanabka laga saaro shan meelood baa laga dhigay afar meelood waxaa la siinayaa dadkii muqaatiliinta aha ee dagaalka galay kii soo hadhay ayaa shan islan loo kala qaybinaya haddana wa yuqsamu lkhumusu khum meeshii shanaad waxaa loo kala qaybinaya calaa khamsati asum shan saami sahmun lirasuulilahi sala allahu alay slam qayb waxaa la siinaya rasuulka ilaahay yusrafu bacdahu isaga dabadeed lilmasaalixi waxaa loo iilayaa un danaha muslimiinta ah danaha muslimiinta ayaa loo iilayaa oo hadday tahay meel fangoro gaalay nagaga soo jeedo lagu awdo iyo xad hadday tahay masaajida lagu camiro hadday tahay markaa dee dad cilmi ku shuqlaanoo wax la siiyo hadday tahay markaa beriije iyo lagu bixiyo waxaa dadka muslimiinta ay wada dheebsanayaana ka dhexeey ayaa lagu bixinaya wa lidawi lqurbaa kuwa qaraabada rasuulka ayaa la siinaya wahum banu haashim wa banu lmualib waa reer banu haashim iyo reer banu mualib ayaa la siinaya oo kuwaas ayaa loo qaybinaya wa sahmuna lilyataama qaybna waxaa la siinayaa agoommaha agoommada ayaa la siinaya yatiim waxa weeye waa qofkaa yaree aabbihii waayey ayaa yatiim la yidhahda welibana waa yar yahay dee laa yutma bacda alxulm haddii qofku qaangaadho agoonnima ma jirto intaa u yaryahay unbuu agoon yahay marka haddii masalan markuu aabbaa waaye ayaa la yidhaahdaa yatiim hadduu hooye uu waayo oo aabbihii nool yahaana munqaic bay dhahen hadduu labada waayona latiim baa la odhanaya wa lilmasaakiin sahmina wuxuu dadka masaakiintaa ah. oo fuqaradiina ayana waa la mid un miskiin iyo faqiir waa dadkaa baahanun wa liabnaa'i sabiil qaybna waxaa la siinayaa dadka socotada ah socotadana waa tani waa labaoo dee mid imanka safarka bilaabaya oo hadda halanka unkaya iyo mid socoto ahayoo meelo kale ka yimid labadaba way noqonayaan waclam annamaa hanimtum min shayin fa anna lilaahi khumusahu walirasuuli walidilqurbaa walyataama walmasaakiini wabni sabiil halkaa ayaddu ay tilmaamaysay weeye faslun fii qasmi fii qismi fayiga waxaa la idhaha qaybintiisa ayuu halkan inooga hadlayaa markaa fay iyo khaniimo labaduba waa wax gaalo laga helay laakiin haniimana wixii dagaal iyo xoog lagaga soo qabsadaa la yidhahdaa fayna waa wixii dagaal la-aan inooga yimaada hadday jizye tahay laga qaaday hadday cushur tahay tijaaradooda laga qaaday murtad dhintay hadduu yahay waxay iskaga yaaceen cabsi la-aan waxaasoo dhan baa fay la yidhaahdaa wa yuqsamu maalu lfay maalka fayga waxaa loo qaybinaya calaa khamsin shan shan meelood baa loo kala qaybinaya yusrafu khumusuhu kiisa shanaad waxaa loo yidhi calaa man yusrafu calayhim kuwii loo khumusu lqaniima qaniimada khumuskeeda kii loo ileeyey baa loo iili faygii shaygii loodhan jiray calaa khamsin shan horta meeloodu kala dhig afar meel dhiga midna soo qaado midka aad soo qaadatay shan meelood isna u kala qaybi dabeetana yusrafu khumusu calaa man yusrafu calayhim lqaniima qaniimada khumuskeeda ciddii la siinayey baa la siinaya o de waa shantan qolo sahmun lirasuulilahi wasahmun lidawi lqurbaa wasahmun lilyataama wasahmun lilmasaakiin wasahmun libni sabiil liabnai sabiil waa kaa wa yucdaa arbacatu akhmaasihi afarta khumus afarta meelood ee kale soo hadhayna waxaa la siin lilmuqaatalati kuwii dagaalamay ayaa la siin ee dagaala ku jiray wa fii masaalixi lmuslimiin iyo masaalixda muslimiinta ayaa lagu loo ilayaa junuudda markaa dagaalamaysa ee dagaalka ku jirta iyo masaalixda muslimiinta ayaa afarta meelood ee kalena lagu bixinaya faslun fi ljizya waxaa jizyada la yidhaha ayuu fasilya jizya waxa weeye waa waxaa laga qaadaya waa maal qofkan gaalka ahi laga qaadayo islaaziminayo caqdi iyo heshiis lagaga qaadayo imaamka dadka muslimiinta ayaana ka qaadaya waxaana looga qaadayaa dee ilaalinta ila inagii buuna dhex degayaa kunagaanta uu dalkeenna ku nagi yahay iyo dagaalkiisa aynu iska daynay iyo ximaayada iyo ilaalinta ila difaacnaba wajiba iyo difaaca la difaacayo inagu dhex joogo nabadgelyadeenna iyo hooskeenna uu hoos harsanayo ayaa lagaga qaadayaa markaa inagana dhinacbay mucuna inaga tahi ayagana dhinac ahaano uga tahay qaatilu ladiina laa yuuminuuna billaahi walaa bilyawmi alaakhiri ilahay baa la dagaalama kuwa aan ilaahay iyo malaakhiriga rumaysnayn walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh aan ilaah iyo rasuulkiisu waxay xaaraan ka dhigeen xaaraan ka dhigeen walaa yadiinuuna diina alxaq diinta xaqana aan diin ka dhigaynin xataa yucdu min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun ee kuwaa kitaabka la siiyey intay jizyada ka bixinayaan gacan xaggeeda ay ka bixinayan iyagoo dullaysan markaa wuxuu sheekhu uhi wa sharaaid wujuubi ljizyati jizyada shardiyaalkeedu khamsu khisaalin waa shan xaaladood albuluuqu waalcaqlu waxaa la shardiyaa qaangaar iyo caqli takliif markaa caqdiga iyo heshiiska jizyada lala geli maayo kii sabiga ah iyo kii majnuunka mukallaf baanay ahayn maxaa yeelay rasuulku markuu u dirayay mucaad yaman wuxuu faray an yaakuda aljizyata min kulli xaalimin dinaara mid kastoo qaangaaraba inuu ka qaado dee dinaar mar haddii qaangaar la yidhi dee kii waalaana laga qaadi maayo sabigii laga riday waalxuriyatu xorrimo ayaa la shardiya addoonkiisa laa jizyata calaa mamluukin cumar baa yidhi laga qaadi maayo wadukuuratu labnimo ayaa la shardiyaya ruuxii dumar iyadana jizye laguma leh qaatilladiina laa yuminuuna billahi dee khidaabku marka ragga ayuu ku dhacayay ile dumarka markaa jizyada ibnu mundir ijmac busa cumarna markaa umaraa ilajnaad markii uu madaxweynaha muslimiinta ahaa wuxuu faray inay jizyada ay qaadaan oo dumarkii carruurta aanay ka qaadin wa an yakuuna min ahli lkitaab kaa jizyada laga qaaday waa inuu ahli kitaab yahay ama yuhuud ama nasraani waynu alyahuud wanasaara waa labadaa midu yihiin aw mima low shubhatu kitaab ama wax kitaab shabaha waa inay markaas leeyihiin shubhatu kitaab yani waxay shubhatu kitaab kaa yidhahdaan macnaa cid uun la yidhi waxbay haystaan amaba waxbay lahaayeen waa yahay markaa majuustoo kalea waxay yidhahdaan shubhatu kitaab bay leeyihin waxaa la yidhi nebi baa loo soo diray kitaabna waa lahaayeen markaa shubhadu halkaasay kasoo yargelaysaa bay leeyihin waaqaluuljizyati jizyada waxa ugu yar haddaba diinaarun fii kulli xawl sanad kasta waxaa la bixinayaa diinaar xaylay wuxuu dee ku yidhi rasuulku markuu macaadud an yaakuda min kulli xaalimin diinaaran diinaar ka qaad buuri ama dee maryaha iyo wixii u dhigma ka qaad buuri diinaarkuna hadda waa ilaa afar garaam oo dahaba meelahaas wa yuukhad min mutawasit ilxaal ka iska xaaladiisu dhexdhexaadka tahay diinaaraani baa laga qaadayaa wa min almunsiri kaa hodankaana arbacatu danaaniir afar dinaar baa laga qaadaya wayajuusu waxaa bannaan an yashtarida calayhim inuu u shardiyo imaamku calayhim gudka adiyaafata martigelin cidda muslimiintaahee soo marta inay martigeliyaan inuu u shardiyo ayaa u bannaan fadlan can miqdaari ljizyati iyadoo jizyada ka dheeraada hadday weliba ku raali noqdaan weeye hadduu yidhah dadka muslimiinta annagu saad mar haddaana dhex degan tihiin dee dadka muslimiinta ilaa saddex isha sooriya isku leeyihin meeshiina waa dhex degan tihiin dadka muslimiinta idiin yimaada waa inaad sooriyeysaan oo jizyada ka dheeraada hadday ogolaadaan waa laga qaaday haddii kalean ay diidaanna dee jizyadoodun baa loo xisaabin wayatadamanu haddaba wuxuu keensanayaa caqduljizyati jizyada caqdigeedu wuxuu keenayaa arbacata shay afar shay ayuu keenayaa marka heshiiskaa la galo an yu-addu ljizyata inay jizyadaa bixiyaan can yadin gacan inay ka bixiyaan inay bixiyaan macnaa can yadin dullinimo macnaa iyo gacan inay ku bixiyaan xataa yucdu ljizyata can yad wahum saakiruun waa islaasimiyaan baa looga jeedaa waxaanay yidhahdeen weliba waxa looga qaadaya waa tuukhadul jizya minhum birifqin kasaa'ir duyuun si danyaalka kale loo kala qaadanayo baana jizyada looga qaadaya can yadin wahum saakiruun ta iyagoo dullaysan taasay culimmada qaar yidhahdeen ninkii qaadayey intuu fadhiisto ayuu dabeetana odhanaya keema waa soo qabanaya markuu ka soo qaado ayuu dabeetana sii feedhayaabay yidhahdeen can yaddin wahum saakiruun yani iyagoo dullaysantah markaa dullinimadii baa la muujinaya laakiin waxaa la dullinimadaasi waxa weeye in lagu xukminayo waxaanay qabin oonay raalli ka hayn baa lagu xukminaya marka waxaynu odhan karnaa muslimiinta dulli ka weyn oo haystaa ma jiro in aan lagu xukumayo waxaan waxay rumaysanaayeen islaamnimadooda aan ahayn waxay rumaysnaa inay islaamnimadii aan ahayn in lagu xukmiyo dullinimo ka weyn haysataa maanta ma jirto oo inanka baariis jooga iyo ka halkan jooga loo wada dhigayo ibnu aadamku wuxuu ka yimid daayeer labadiiba loo wada dhigayo siduu hatraawiba uu sheegayey u daayeerka waxaa ka yimi waxaan dad habboon ahayn bu aan filaya inuu yidhi inagu inagu dir kalaynu nahay buui ayna ku aman yihiin buu ay sheegeen miyaanay diin lahayn buu lahaa oo aanay marka waxaan loo dhigayay miyaanay ummadu eeginba marka waan shayga labaad ee jasiira heshiiskeedu keenay waan tujira cali waa in axkaamtii islaamka lagu socodsiiyo wixii aan ahayn ayaa lagu socodsiinaya an tujira cali maxkamul baa lagu socodsiinaya haddii masala dee ay oo kale waa la rajmin hadday waxdaan waa wixii dee taxriimkiisa mucaamalaad wixii dee masala ay dad kala galay waa lagu xukmin waxay dee xaaraanimaysa rumayseen zinada iyo sariqada iyo dee yuhuudiyad yuhuudi baa zinaystay ayaa rasuulka loola yimi wuxuu rajmiya labadoodaba masele khamriga cabidiisa oo kale lagu xadi maayo isaga wa an laa yadkuruu diin alislaami diinta islaamkana waynaani ku sheegin ilaa bikhayrin khayr mooyaane wax kale waynaani ku sheegin diinta islaamka khayr mooy wax kale waynaani ku sheegin maanta kuwa jooga iyagaaba qalibaya diintii islaamka ayagoo macalku ayagoo ama mucaawinaan u nimi ama halkan idinla joogayna ayaaba waxay u socdaan diinta islaamka inay qalibaan oo laguna og dee ayagaa ku xukumaya adigu markaa ma xukumaysa adunbaa meesha u jooga wa laa yafcalu waa inaanay samaynin maa fiihi dararun cala almuslimiin wax muslimiinta dhibaata ugu jirtana waa inaanay samaynin oo maxaa ka mid a ah waxyaalaha dee jaajuusnimada ayaa ka mid a ah. ee dadka muslimiinta ay jaajuusayaan inay dadka diintooda ka fidnaynayaan inay fisiqooda iyo xumaantooda ay dibadda ula soo baxayaan waa dhibaatooyinkooda waa inaanay waxaa samaynin waa inaanay markaa waxay leeyihin daclimadu dhiskooda aanay dee cadcaddaynoonayna dul marinin waaye waxaa kaloo xataa loo diidayaa dee inay markaa waxoodaa ay muujistaan waxaa kaloo loo diidayaa wa min ixdaai kiniisa wa yumnacuuna min ixdaai kaniisa inay kiniisad meelaha ka samaystaanna waa loo diid mar haddii meeshii dad islaama meeshii ay tahay aw icaadatiha idan hadamad hadday duntana inay dib u dhistaanna waa loo diid fain banow hudima hadday dhisaanna dib baa looga dumin buuri dee waa dadka islaamnimada ku soconaya wa yu'maruuna waxaa la farayaa bilubsi lkhiyaari inay khiyaar xidhaan yacni inay khayd ka duwan maryahooda ay xidhaan khiyaarku waxa weeye masalan maro qayb midabkan maradiisa uu xidhan yahay ka duwan ayaa markaa meelaha looga sudhaya dee si ay dadka muslimiinta ay uga soocmaan oo welibana haddana iyaga laftoodaa la sii kala saarsaarayoo dee maryaga wax gaara calaamo gaara calaamado gaara ayaa loo sii samaynaya wayumaruuna bilabsi lkhiyaari khiyaarka xidhashadiisa ayaa la fari waa inuu dimigu maradiisa ayuu ku tolanayaa markaa waxoogay khilaafsan midabka maradiisa washaddi zunaari iyo zunaarka inay ku adkeeyaan ayaa iyana la faraya zunaarkuna waxa weeye waa ama waxaynu odhan karnaa dee waaba suun ama waxaynu odhan karnaaba waa bahalkan la yidhaahdo maxaa ahaay beelka ee dusha lagaga xidho maryaha kaasoo weliba la odhanayo dusha soo mariya hoosta marin maya sida muslimiinte dushaas ayay marinayaan taas ayaa lagu garanayaa wa yumnacuna waxaa loo diiday min rukuubi lkhayli fardaha fuulidoodana waa loo diidayaa xaylilayba waa ciddu lama sadaatum min quwati wa min ribaadi alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum u diyaarsa waxaa kartaanee awooda min ribaadi alkhayl ay ka mid yihiin fardaha iyo hagaajisahooda iyo xidhidooda marka macquudun fii nawaasiha alkhayr fooddeeda khayr ayaa lagu guntay waa kii rasuulku yahaa weliba oo ku cabsiinaysa turhibuuna irhaab imka ereygan irhaabiga leeyihiin waa argagixiis ay leeyihin dee qur-aankaaba tilmaamay qofka muslimkaa qofka gaalku ka cabanayo ee awooddiisa iyo wuxuu haystiya farsamadiisa gaalu ka argagaxayo weeye iyagu dee waxay u yaqaanaan mala mid uun dad uun dee hamashiya u socdo wuxuun qarxinaya laakiin musliminka xaqiiqadii waxa weeye kaa diyaarka ah ee digtoonida ku jira gaaladu ka cabanayso ka baqanayso markaa fardaha waa loo diid laakiin dabeeraha iyo way iska fuuli ayay yidhaaheen weliba waxay yidhahdeen say u fuulayaana waa inaan lugaa ka kala ridin sida muslimiinta waa inay dhinac iyo barbar iyo ay u fuulaan wayulja'una ilaa adyaqi ariiqi welibana marka meelaha la iskaga hor yimaadana dee waa si ay uga dhacaan dariiqadaasaa lagu cidhiidhi yahuudiya nasaaraha ku bilaabina buu salaamta rasuulku markaa la kulantaan waddana fadaruuhum ilaa adyaqi ku cidhiidhiya buuo u dhibaato geliye wallahu aclam